alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd dersigana waa kii afartanaad ee ka mid a kitaabkii khulaasatu nuur lyaqiin fii siirati sayidi lmursaliin waxaan dhexda kaga soo jirnay mujalladkii saddexaad ee u dambeeyey waana midda shiikhu uu yidhi waxaan ku magacaabay ihtimaamu alwafaa waa xasuutaa maalmal markuu soo dhammeynayay ayuu soo sheegay itmaam ulwafaa inuu ku magacaabay kitaabkaas qeybtiisii aynu kitaabkaas aynu dhexda kaga soo jiraa qeybtaa dambe oo khulafaa urashiduun ka hadlayay addarsu saabicu casharka toddobaad qitaalu lmurtadiina kuwii diinta ka baxay waa akhriya soomaa qeybtaan ah, bad-u qaswi lfurus casharka sideedaad bad-u qaswil ree furus duulaankoodii bilaabashadiisii wey kaanat waxay ahayd dowlatulfurusi furus dowladeeda taxkumu mid xukunta faarisa faris iyo walciraaqa ciraaq iyo wamaa waxa yujaawiru la darsa humaa labada wadan oo min bilaadi lcarabi carab dhulkeeda ah wixii dhulka carbeed iyo ciraaq iyo waxa weyaan faaris a ah, dowladaas furus baa xukumi jirtay fafi sanati thaaniyati sanadkii labaadfafi sanati thaaniyati cashara sanadkii labiyo tobnaad ee min alhijrati hijrada ka mid a jahaza wuxuu diyaariyey abubakrin abubakr jeyshan ciidan taxta qiyaadati khaalid ibni lwaliid khaalid ibn waliid baana mas-uulka ahay oo hogaameeyey wa amarahu wuxuuna faray bifatxi ubulati meesha ubula la yidhaahdo furashadeeda oo min januubi alciraaqi ciraaq uu koonfurteeda ah januubul ciraaq waa ciraaq koofurteeda hoos lambar buu idiin qabtay uu leeyahay thaqrun waa meel dhufays ah oo min thuquuri lfurusi furus waxaa weeyaan dhufaysyadeeda ka mid ah. cala alkhaliij alfarisiy dhanka farisna dhankaasna xigta khaliijkooda ayib wajahaza jeyshan aakhara wajahaza wuxuu diyaariyay jeyshan ciidan aakhare ee kale taxta qiyaadati ciyaad ibnu gunmin saxaabiga loo yaqaano ciyaad ibnu qunminna isagana ciidan buu u dhiibay ibnu zuhayr abishadaad alfahriyi ayaa la yidhaahdaa alfahriyi ninkaasna ciidan buu hogaamiye hogaami uga dhiga hogaamiye uga dhiga wa amarahu wuxuu faray bifatxi lmudabakh meesha mudabaq loo yaqaano furashadeeda musab eh, musabaq ii qoray muxuu ii qoray bifatxi lmusabaqi ah. meesha musabaq la yihaahdo furideeda oo min shamaali lciraaqi ciraaq dhankeeda waqooyiga ah marka waa dareemi kartaa ciraaq baa lagu duulay khaalid mawlid waxaa la yidhi dhanka koofurta ah ka soo gal oo ubulla ah ciyaad ibn qurminna waxaa la yidhi dhanka waqooyiga ka soo gal oo musabaq ah labadaa meelood bay ka kala gelayaan marka magaalada maka markuu nebigu gelayay khaalidna dhan buu ka soo galay ciidan buu watay nebiguna dhan buu ka galay soo garan ayib <clears throat> marka halkaasaa loo diray ninka la yihaahdo ciyaad ibnu qunmina falamaa wasala markuu gaaray falamaa goortii wasala uu gaaray khaalidun khaalid xuduud alciraaq ciraaq soodimaheeda markuu gaaray soodinteeda kataba wuxuu u qoray ilaa hurmuza hurmus caamil furusi hurmus ninka la yihahdo caamil furusi furus ninkii ka shaqaynayo madaxweynaheeda ahaa bilubullati meesha ubullo la yidhahdana uga shaqaynayay aslim islaam buu ku yihi fariin buu u dira isagu duulaan ku yahay marka intaan dagaalku kugu bilaaban hurmusow iska islaam taslam waad waad nabadgeli aw aw idfac ama waxaad dhiibtaa aljizyata jizye dhiibo xoola iska bixi haddaad wailaa hadii kaleeto falaa talumanna ha eedayn ilaa nafsaka naftaada maahane faqad ji-tuka waxaan kuula imid biqowmin qolo yuxibuuna jecel almowta geerida kamaa tuxibuuna saad u jeceshihiin alxayaata nolosha kamaa tuxibuuna alxayaati buu ii qoraya xayaata weeye taada korigan ma la fahm idinku nolosha iyo inaad ka joogtaan u jeceshihiin ba ayagu inaad dhintaan ba u jecelyihin sababto intuu ninka dhinta ba horey ka gelaya dad noocaasoo geeriba ka baqayn baan wataaye hurmusow ama islaam oo diinta islaamka soo galo kusoo bir iyo mabaadi'diisa ama haddaadan islaamaynin waxaad ku diyaar garowdaa inaad xoolo iska dhiibti falamaa tasallama markuu la wareego gacanta ku dhigay hurmuzu hurmus kitaaba khaalidin khaalid qoraalkiisii iyo warqadiisii markuu la wareegay oo uu akhriyey oo u arkay sabaqahu wuxuu ula hormaray ilaalmaai maa biyah xagga biyaha ayuu la su-aaday fataqadama khaalidun khaalidna waa soo hormaray sabaqahu ilalmaai waxa weye meeshii lagu dagaalamayo meel biyalaya xaggeesu soo aaday markeen baa dagaalamaynaa fataqadama khaalidun khaalidna waa soo hormaro meeshiibuu soo aaday ilalma asna wa nashaba waxaa bilowday oo oogmay alqitaalu dagaalkii wa tabaarasa waxaa isu soo banbaxay alkhasmaani labadii murmayay faxtadana khaalidun khaalid baa waxuu gudaha gashaday hurmuza odaygii hurmusahaa wa qatalahu waana dilay wa kasara jundahu ciidankiisina waa jebiyey khaalid ciidanka isagaa hogaaminayay hurmusno ciidankiisa isagaa hogaaminayay markuu warqadii akhriyeyba nakeenab iyo ciidankiisi meel biyo lahayd oo lagu dagaalamahayay xaggeeda usoo dhaqaaqa khaalidna waa soo dhaqaa ciidankii haddii la isu yimid labadii hogaamiyo ciidanka hogaaminayaaba fooda isdarayba oo isu soo bambaxay waagi hore dee qori la isku rida ma jiri jiri ninkaana seeftiisa wataa kana seeftiisa meeshaanoo kalea waxaa dadku ku jiraan saasoo kale loo sheexaynhaya maanta o baa isla dhacaysa marka kow khaalidna dilaa buu ahaa waa ka takhalluqsan ninkii hurmusa wuu dilay asilatun su-aalo maadaa kaanat maxay ahayd taxkumu mid ay xukunto dowlatulfurusi furus dowladeedu faris waxay xukumi jirtay dee ciraaqi waxay ardulcarab xiriir lalegi fii ayi sanatin sanadkeebuu bada-a bilowday qaswaha duulaankeedu sanadkii labiyo tobnaad man qaada yaa hogaamiyey jeysha fatxiha halkaa wuxuu i qorayaa jeyshu jeysha fatxihaa furashadeeda ciidankeeda yaa hogaaminayay ama man qaada kumuu ah hogaamiyihii saasaa saxa udkur sheeg khulaasata khulaasatan gebagabo iyo khulaaso ka sheeg can qitaalin can qitaali khaalidin khaalid dagaalkiisa fii januubi alciraaqi ciraaq koonfurteeda uu ka dagaalamay wax ka sheeg adarsu saabic cashar ka toddobaad futuuxaatu khaalid ibni lwaliid khaalid ibni waliid furashooyinkiisii bilciraaqi ciraaq uu furtay lamaa goortii calima uu ogaaday melikul furusi furus boqorkeedii biqatli hurmusa hurmus dilkiisa hadda hurmus waa inagii sheegnado gumartoore ama la taliyu hogaamiye ciidanbu wuxuu ku ahaa ubulla meesha loo yaqaano laakiin madaxweyne ka sarreeyey oo boqoraa jiray markuu marka madaxweynihii boqorkaay oo hogaaminahayay reer furus uu ogaaday ninkii dagaalyahanka ahaa ee ciidankiisa wadee hurmus ahaa in laga takhalusay akhada wuxuu bilaabay yujahizu inuu diyaariyo jeyshan ciidan bacda jeyshin ciidan gadaashiisa ciidan markuu diyaariya waa kuwo kalu diyaariya kuwo markuu diyaariya waa kuwo kalu isu keenaan liqitaali lmuslimiina muslimiinta la dagaalankooda wa khaalidun khaalidna yahzimu wuu jabinhayaa hum ayaga wayantasiru wuu ka guuleysanaya caleyhim dushooda koox allaala kooxda dagaalka soo gashaba dhabarkudhabarku duwaya wuu cayrinaya macnaha wuu la dagaalamay khaalid wuxuu ahaa weligii dagaal intuu galay uu ku guuldaraystay ma jirin ama waa yartaa la odhan kara dagaal kastoo hogaaminayo waa lagu guuleysanaya xataa waagu gaalka ahaa uxud saxaabada ninkii jabiyey buu ah marka hadda ciidan buu soo diraa nag waa laga laayaa boqorkii reer foros wamakatha wuu nagaaday khaalidun khaalid fi lciraaqi sanatan sanad iyo wa shahrayni laba bilood sanad iyo laba bilood buu ciraaq soo joogay adkhala wuxuu geliyey fii quluubi lfurusi furus quluubtoodu wuxuu geliyey alrucba argagax argagax buu ku abuura iyo cabsi waftataxa wuxuu furtay kathiiran in badan oo min bilaadihim dhulkoodii ka midana gacantu kusoo dhiga fa minhum waxaa ka ahaa reer furos man duul aslama islaamay wa minhum waxaa ka ahaa man duul radiya ku raali noqday bidafci ljizyati jizyada dhiibideeda wa caasha noolaaday fii bilaadihi dhulkiisa aaminan asagoo nabad qaba mudma-inan xasiloon labadaasay u qeybsameen qof islaamay iyo qof yidhi markii dambe dagaalkan kama bixi karnee waanu iska gaalaan ahaanaynaa laakiin wixii xoolaha nagu qorateen waan bixinaynaa wa ahamu lmuduni magaalooyinka tii ugu muhiimsanayd allatii taasoo iftataxa u furtay alxiiratu wey alxiiratu magaalada xiiro loo yaqaano alxiira magaalooyinkii uu furtay midda ugu waxaa weye mudun waa magaalooyin reer madan iyo qur-aankaasoo kumid ah ahl madyan iyo samidan arag waa ilaa madyana iyo mudyinku marka waxa weye reer madyan waa waa sax laakin mudun waa magaalo mudun waa magaalo wa ahamu lmuduni magaalooyinka tii ugu muhiimsanayd inkastoo ree madyan dee dad magacoodahaye allatii taasoo iftataxa ay furteen iftataxa uu furtay ha iyada alxiiratu xiro wey caasimatu carabi alciraaqi ciraaq carabtii deganayd caasimadeeda ahayd fa jacala wuxuu ka yeelay ha iyada wuxuu ka yeelay maqaran saldhig buu lahu asaga isaga yeelay iyo wa markazan xarun liljuyuushi ciidamada ay xarun u noqoto alislaamiyati ee islaam meel markas ahoo looga taliyo xarunna u noqoto ciidamada muslimiintu ka dhigta magaaladaas ayada ah ayib uma saara wuu socday bijeyshihi ciidankiisiibuu la socday ilaa shamaali lciraaqi ciraaq waqooyigeeduu la aaday fa saacadda wuxuu taageeray oo saacideeya ciyaad ibnu qunmin ciyaad ibnu qunmin xaggee la raba inuu magaalada ka soo galo dhanka koofurta ah khaalid baa ka galay dhanka waqooyigaana ninkaanaan la yiri ka gal khaalid dhankii loo diray uu kasoo farxasho nag u kasoo dhigo gaaladii wax isdhiibay iyo wuxuu ka dhigan wuxuu laayay markaasuu wuxuu u gudba dhankii kaleoo saxaabiga kale oo ciyaada uu jiradi u yihi asagan u kaalmaynaya ayib fasaacadda wuxuuse taageeray oo u kaalmeeyey ciyaad ibna qumin cala alfatxi furashadii wa kataba wuxuu u qoray ilaa cumaali lfurusi furus kuwii u shaqayn jiray wuu waraaqu u qoray yuhadiduhum asagoo u hanjabaya wa yundiruhum una digaya carar isdhaqaajiya car dagaalama haddaan idin soo gaaro waad arki doontaan soo islaam hadii kaleeto isagoo u hanjabaya min rasaa'ili khaalidin khaalid risaaladinkiisa waxaa ka mid a ah hoos lamarka koobaad alxamdu lilaah ilaahay baa mahad iskale aladii allahaasoo xalla furfuray nidaamakum taladiinna iyo nidaamkiina wa wahana daciifiyey kaydakum dhagartiinna wafaraqa kala jabiyey kelimatakum kelimadiinna iyo midnimadiinna walow lam nafcal haddaanaan samayn lahayn daalika arrinkaas kaana wuxuu ahaan lahaa sharan mid dhib idin a lakum idinka fadkhuluu soo gola fii amrinaa taladeenna nadackum waan idinka tegaynaa idinka iyo wa ardakum dhulkiinna wanujiz waan u gudbaynaa ilaa hayrikum idinka cidaan ahayn wanujuz waan gudbaynaa ilaa hayrikum idinka cidaan ahayn wa ilaa haddii kaleeto kaana daalika arrinkaasaa ahaanoo sii jirin dagaalka ah walxaal antum idinkuna kaarihuuna kuwa dhibsanaya aad tihiin calaa aydii qowmin qolo gacmahood baadna ku jiri doontaan yuxibuuna jecel almowta geerida kamaa tuxibuuna saaad u jeceshihiin alxayaata nolosha hanjabada adag buu u qoran walam yatacarad uma banbixin khaalidun khaalid fi jamiici waqaa'icihi dhacdooyinkiisa dhammaantood lilfallaaxiina kuwa beeralayda a ah bisuu'in xumaato qof beeraley oo dadka beerahaya ka shaqeeyaa muusan taabanayn bal kaana wuxuu ahaa yucaamiluhum mid kula dhaqma hum ayaga bira'fati dhimrin wa yamnacu wuu ka difaaci jiray canhum xaggooda caduwahum cadowgooda beeraleyda ayagu maata dagaal ku jiran oo beerahooda iska falanayaan haladaayuu ohan jira asilatun su-aalo maadaa facala muxuu sameeyey furusi furus boqorkeedii cindamaa waqtigii balaqahu uu soo gaaray qatlu hurmusa hurmus dilkiisii ciidamuhu bilaabay inuu diyaariyo kam dalla imisuu daa'imay khaalidun khaalid bilciraaqi ciraaq imisuu daa'imo joogay sanadiyo maa hiya maxay tahay ahamulmuduni magaalooyinkii midda kuwa ugu muhiimsan allatii taasoo istowlaa uu la wareegay calayha dusheeda alxeera maadaa facala muxuu sameeyey bacda fatxi lxiirati xiiro markuu furtay ka gadaal ciyaad ibnu qurmin iyo dhankii waqooyigahaabuu u gudbay keyfa sideebu kaana ahaa yucaamilu mid kula dhaqma alfallaaxiina dadka beeralayda ah fii waqaa'icihi dhacdooyinkiisa dagaal uu u dhimrinayay adarsu lcaashir tajhiizu ljuyuushi ciidamadii diyaarintooda lifatxi shaami shaam in la furto loo diyaariyey xagga iyo shaam waa suuriya waddanka suuriya fi sanati sanadkii athaalithata cashara ee saddex iyo tobnaad oo min alhijrati hijrada ka mid ah fi sanati thaalitata cashara sanadkii saddex-iyo tobnaad oo min alhijrati hijrada ka mid ah jahaza wuu diyaariyey abuubakrin abuubakar arbacata juyuushin afar ciidan ayuu diyaariyey taasoo sayara uu socodsiiyey ha iyada ila shaami xagga shaam falamaa goortii calima uu ogaaday hiriqlu hiriqle markuu ogaaday meliku ruumi reer ruum boqorkoodii ahaa bimasiiri ljuyuushi ciidamadii socodkooda alislaamiyati ee islaam hoos wuxuu qabanayaa lamaa calima markuu ogaaday hiriqlu hiriqla bimasiiri ljuyuushi alislaamiyati ciidamada islaamka soo socodkooda qaala wuxuu ku yidhi liqowmihi tolkii araa waxaan arkaa an tusaalixuu inaad la heshiisaan almuslimiina muslimiinta niman yahu madaxweynihiinni baan ahaye tala iga qaato dadka muslimiinta aan la heshiin fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay la an tusaalixuuhum inaad la heshiisaan calaa nisfi maa shay haafkin aad kula heshiisaan yaxsulu kasoo go-aya min ashaami shaam wayabqa uu idiin sii jiro lakum idinka an nisfu baaqiga kale maca bilaadi ruumi reer ruum dhulkooda la jirankii ayaa axabu loo kalgacayl badan yahay ilaya xaggayga an yaqlibuukum inay idinka adkaadaan calaa bilaadi shaami dhulka reer shaam iyo wa nisfi bilaadi ruumi reer ruum dhulkeeda haaf ka mid ah fa rafaduu way diideen ra-yahu taladiisa hornaga tag bal waxyo miskiinka nimanka waa iska dhicinaynaa raganimaan ula tegaynaa war hoy nimankaan la heshiino xoolaheenna haaf aan siino haafka kale iyo magaaladeena aan iska haysano nadaaya aan dhahno iska barino nin odayho caqli garad u ahaa laakiin way ka diideen adeer xagga mar laga baqaysaa wixii ka raaceen aragnu jamaca wuu kulmiyey juyuushahu ciidamadiisa fajtamaca waxaa isugu yimid lahu asaga min arruumi ruum xaggeeda cadadun tiro cadiimun ee weyn fa wuxuu u jeediyey likulli qaa'idin hogaamiye kasta oo min quwaadi lmuslimiin muslimiinta hogaamiyaashooda ka mida ah jeyshan ciidan yafuuqu ka sareeyo ka tiro badan maa macahu maa waxa macahu la jirankii ahaaday ciidamo dhowr ha diyaariyo abubakar diyaariya soo ma ciidan kasta tirsigiisuu qiyaasay inta ciidan oo muslimiinoo kusii aadan intaasoo jeer wax kusoo labalaabayo ka tiro badan buu kusoo fasax wa ashaara wuu taliyay camar ibnu caas calaa quwaadi lmuslimiin muslimiinta hogaamiyaashoodibu wuxuu kula bil bilijtimaaci kulan fil yarmuuki yarmuuk meesha la yihahdo lagu kulmo wa katabuu way qoreen bidaalika arrinkaas ilaa abi bakrin abubakar bay u qoreenoo waxay yidhahdeen waxaan isugu imaanaynaa yarmuuk wa dalabuu waxay ka codsadeen minhu xaggiisa almadada gurmad gurmad noo soo fidi bay yidhaahdeen fastaxsana wuu wuu way la qumanaatay ijtimaacahum la kulankooda ayuu hagaagsaday wa kataba wuxuu u qoray ilaa khaalid ibni waliid khaalid ibni waliid xaggee jiraa markaa xagga ciraaq buu jiraa khaalid ibn waliid wuxuu u qoray waraaq abubakar yaamuruhu asagoo faraya bilmasiiri inuu u socdo ila shaami ciraaq waad soo xalaalayso gacantaad ku dhigtay xagga iyo reesham shaam ragga jira raggaas oradoo gurmad ugu tag fastakhlafa khaalidun khaalid baa wuxuu ka tegey oo khaliif ka dhigtay almuhana bna xaarihata ashaybaaniyi ninka almuhana bnu xaariha loo yaqaano ayuu ciraaq kaga tegey wasaara wuuna socday ila shaami shaam buu u socday fii cashrati aalaafin toban kun dhexdood asagoo ku sugan oo min fursaani lmuslimiin muslimiinta waxa raggoodii fardaha wata ka ah. waa toban kun oo ciidan wata fa wasala wuxuu gaaray ilal yarmuuki yarmuuk bacda an fataxa markuu furay ka gadaal fii dariiqihi wadadiisa buldaanan magaalooyin kaiiratan ee badan intii uu sii socday oo xagga shaam usii socday magaalooyin dhan oo gaalaha dhexda kusii mara kulli cagtuu mariyey marka magaalo kasta furtana waa waa waa ku talagelahayo magaalo ka dhiganahay asilatun su-aalo fii ayi sanatin sanadkee ayuu bada-a bilowday fii ayi sanatin sanadkee buu ahaa bad-u qaswati ashaam shaam duulimaadkeeda waxa weeyaan goormuu ahaa xarakadan xoogaa mujaladkan waa ka khaldan yahay fii ayi sanatin bad-u qaswatu buu ii qoraya maadaa maxay buu facala sameeyey meliku ruumi reer ruum boqorkoodii xiinamaa waqtigii balaqahu soo gaaray masiiru ljuyuushi ciidamadii socodkooda al islaamiyati islaamka loo aanayey liqitaalihi la dagaalanka maada facala maxay sameeyeen quwaadu jeyshi lmuslimiin muslimiinta ciidankooda hogaamiyaashii waday cinda daalika markaa agteeda maada facala muxuu sameeyey alkhaliifatu khaliifadii xiinamaa waqtiga wasalahu uu soo gaaray kitaabu lquwaadi hogaamiyaasha warqadoodii adarsu lxaadi cashar darsiga koob iyo tobnaad yarmuk yarmuk dhacdadeedii wey yarmuk waxaa jirtay mid u eg oo aan soo maray tabuk soo garanaysaa lamaa wasala lamaa goortii wasala uu gaaray khaalidun khaalid alyarmuuka yarmuuk yarmuuk yaa joogay ciidamadii muslimiinta joogay oo camar bnu caas uu yiri halkaan isugu nimaana soo maaha araada waxay dooneen almuslimuuna muslimiintu qitaala ruumi ruum la dagaalankeeda mutafariqiina xalayihim kuwa kala tagsan inagoo sideenna aan dagaalka galaali fajamaca waxaa isu kulmiyey hum ciidankii muslimiinta khaalidun khaalid wakhadaba wuu u khudbeeyey fiihim dhexdooda khudbatan khudbo oo bayana u caddeeyey fiihaa khudbada dhexdeeda caaqibata tafaruqi kala tagga ciribta xuna uu leeyahay iyo fashilaada uu leeyahay wa ana nasra guushuna yatawaqafu inuu ku dul joogo cala alijtimaaci midnimada fastaxsanuu way hagaagsadeen ra'yahu taladiisa wasallamuu waxay u dhiibeen hu asaga alqiyaadata hogaanka alcaamata ee guud oo liljeyshi ciidanka ciidanka guud generaalka hogaaminahaya ayuu noqday marka hogaamaa le ciidanka adugu farataba wuu tartiibiyey hu asaga ciidankii tartiiban tartiib iyo hagaajin xasanan ee wanaagsan oo lam turatib aysan hagaajin al alcarabu carab milahu asagoo kale macnaha ciidankiibuu hagaajiyo koox koox iyo qaabqaab iyo qaab u nadaamiyey carabo aysan aqoon wahajama wuu ku weeraray bihi ciidankii cala ruumi ruum faqaama aruumu ruum baa istaagay bihujuumin weerar mucaakisin ee kii muslimiinta ka soo horjeedo adag kaasoo kaada siga yusiilu inuu zuuliyo almuslimiina muslimiintaba inuu ka kiciyo can mowqicihim meeshii ay fadhiyaanba ciidan tira badan bay gaalada inta keeneen oo dagaalkay jilibka u aasteen oo dagaalameen oo isdifaaceen bayba muslimiintiiba waxay ku sigteenba in la baabi'iyo eber laga dhigaba oo meeshoodana la banneeyo fasaaxa khaalidun khaalid ayaa qayliyey qaylu afka shubtay fiihi muslimiinta dhexdooda washajacahum wuu dhiirigeliyey fakaruu way ku soo rogaal celiyeen cala ruumi reer ruum bay ku rogaal celiyeen muslimiintu fii xamlatin weerar shadiidatin ee daran xataa hazamuu ilaa ay jabiyeen hum reer ruum shara haziimatin jabkii ugu darnaa haziimadu waa jabka sayuhzamu ljamcu qur-aanka waqataluu way dileen minhum xaggooda aluluufa kumanaan ayay ka dileen gaaladii wa qutila waa la dilay min almuslimiina muslimiinta xaggoodana alaaatu aalaafi saddex kun oo nin baa laga dilay minhum waxaa ka mid a saddexdaa kun oo nin cikramatu bni abi jahlin waqad wajaduu way heleen fii jismihi jirkiisa inay ku dhex sugan yahay maa shay yanuufu ka sarreeya ama ku dhow can sabciina toddobaatan toddobaatan nabar oo maa bayna darbatin garaacid udhexeeya bisayfi seef lagu garaacay iyo wa birumxi waran iyo wa tacnatin durid iyo wa ramyatin ganid binabli leeb lagu garay mid walba waa ka dhaawac hadday seef tahay iyo hadday waran tahay iyo waxaweyaan leeb lagu garay hadday tahay intaasoo shay wax ku yaala wa fii ahnaai lqitaali dagaalka dhexdiisa dagaalku intuu socday dhexdii warada waxaa yimid kitaabun waraaq min almadiinati madiina ka timid biwafaati abi bakrin abibakar geeridiisay ka warramaysaa warqadaas ciidamadiio dagaalamayaa waxaa la yidhi madaxweynihii muslimiintu abubakar hayo madiinaad uga soo tagteen tii allah ku timid oo uu dhintay iyo wa khilaafati cumara cumar inuu xilkii loo dhiibayo isaga lagu wareejiyey hadda marka yaa ummaddii khaliif u ah khaliifkii labaad noqday cumar baa xilkii la wareegay wa casli khaalidin iyo khaalid oo xilkii laga xayuubiyo laga qaaday waa waraaq kale ayana wa towliyati abi cubaydata iyo abi cubayda oo xilkiisii lagu wareejiyey khaalid meesha uu ciidanka o dhan asugu hogaamiyey ciidanu yahay waxaa lagu wareejiyey booskiisa abi cubayda fa katama wuu qariyey alkhabara warkii ayuu qariyay xataa tama ilaa uu dhammaystirmay annasru guushi ilaa ay guushu dhammaystirantay oo gaaladii uu ka falxashay khaalid warqadii cidna umuusa dhiibin waa qariyay ah, hoos wuxuu qorayaa katama wuu qariyey alkhabara warka xifdan ilaalin uu cilaalinaya linidaami iljeyshi ciidanka nidaamkiisa waqad saraxa wuu cadeeyey alkhaliifatu khaliifadii cumar ahaa fii mowdicin fii mowdici cazli khaalidin khaalid mowdica iyo meesha laga casilhayana wuu caddeeyey faqaala wuxuu yihi inii anigu lam aczil uma caslin khaalidan khaalid can sukhutin cara aan u caraysnahay aw khiyaanatin khiyaano aan ku tuhmahayo walaakin casaltuhu waxaan u casilay oo xilka uga qaaday shafaqatan dhimrin cala annufuusi nafafyaalka aan uga dhimrinayo min surcati hajamaatihi weeraradiisa degdegooda wa shiddati sadamaatihi iyo weerarkiisa degdega ahoo ka hor imaanshaha uu habdoqolo ka nixinayo waa nin dagaalamo ah marka waxaan ka baqayaabuu yidhi waxaa weye ninkaanu dhibaataba inuu muslimiintaba inay baaba-aan baan ka baqayaab nin wuxuu ahaa dagaalamo meeshuu gala aan ka noqon ayib as-ilatun su-aalo maadaa maxay buu facala sameeyey khaalidun khaalid bacda wusuulihi gaaritaankiisa ka gadaal ilal yarmoogka yarmoog maadaa facala maxay sameeyeen quwaadul-juyuushi ciidamadii kuwii hogaaminayay bacda an samicuu markay maqleen ra'ya khaalidin khaalid ra'yigiisa wayla qumanaat maadaa facala maxay sameeyeen alruumu reer ruum bacda hujuumi lmuslimiina muslimiinta weerarkooda ka gadaal ayaguna jeysh si adag bay u dagaalameen maadaa qaabala muxuu kala hortegay hujuumahum ayaga weerarkooda khaalidun khaalid muxuu kala hortegay ayib kam cadadu qatla yarmuuk yarmuuk dadkii lagu laayay tiradoodu maaqay ahayd muslimiintuna saddex kun gaaladuna kumanaan man ashharu man dad yaa ugu caansana qutila la dilay fii hadihi lwaqcati dhacdadaas ayada ah akrimatu bn abi jahl maadaa xadada maxaa dhacay ahnaa'a almacrakati dagaalka dhexdiisii alfaasilati ee kala baxa ahaa intii dagaal socday maxaa dhacay waraaqahan soo dhacay adarsu thaani cashar darsiga labiyo tobnaad wafaatu abibakrin abuubakar geeridiisa weeye iyo wastikhlaafu cumara cumar oo xilkii loo dhiibo khaliif laga dhigay radiallahu canhu lamaa goortii marida uu xanuunsaday abuubakrin abuubakar jamaca wuxuu kulmiye kibaara asaxaabati saxaabada kuwii ugu waaweynaa wastashaarahum wuxuuna kala tashaday fi istikhlaafi cumara cumar xilka in loo dhiibo fa ashaaruu way kula taliyeen calayhi dushiisa bitawaliyatihi xilka in lagu wareejiyo fakataba wuu u qoray cumar lahu abubakar cahdan ballan bilkhilaafati khilaafada uu kala ballamayo wa awsaahu wuxuuna u dardaarmay bilmuslimiina muslimiinta khayran wanaag uma tuwufiya waa la oofsaday sanata tnay cashara min alhijra sanadkii labiyo tobnaad ee hijrada labiyo toban baa idin qoran soo ma saddex iy toban baa idin qoran ya maxaa idin qoran maya labiyo toban sababto ah waxaa weeye waktigii waxay noo dhacahayeenba sanadkii labiyo tobnaad baan kusoo jexray ma ogti marka isdiidi maayaan labiyo toban hadii la yihahdan waa aakhirkii saddex toban hadi la yihahdan waa bilowgii wadufina waa la aasay marka sanadkii labiyo tobnaad buu dhintay wadufina waa la aasay fii xujrati caaishata caaisha qolkeedii bijiwaari nabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalama dariskiisa ayaa lagu aasay wa cumruhu da-diisuna sittun wa halaahuuna sanatan sodon eh, waxa weeyaan eh, eh, halaathu wasituun wasituuna sana dheh lixdan iyo saddex sano ayuu ku dhintay wa kaanat waxay ahayd muddatu khilaafatihi xilkiisa intuu hayay muddadeedu sanatayni laba sano iyo wa cashara layaalin toban hameen qadaa wuxuu gutay haa ayada fii jamci shamli lmuslimiin muslimiinta midnimadooda inuu ka shaqeeyo kulmiyo bacda tafaruqihim markay kala tageen ka gadaal biriddati lkathiiri in badan diinka baxood oo min alcarabi carab ka mid ah iyo wa tajhiizi ljuyuushi ciidamada diyaarintoodana wuu bilaabay lifatxi farisa ree faris loogu furto iyo washaami reer shaam asilatun maadaa facala muxuu sameeyey abubakrin abuubakar lamaa marido markuu xanuunsaday kibaaru saxaabu kulmiyey maadaa facala muxuu sameeyey bacda an ashaara intay kula taliyeen calayhi dushiisa asaxaabatu saxaabadu biistikhlaafi cumara cumar inuu xilka u dhiibo wuu yeela mataa tuwufiya goormaa la oofsaday sanadkii labiyo tobnaad oo hijrada ka muddatu khilaafatihi xilka intuu haayay maaqay ahayd laba sano iyo toban habeen khulaasatu khilaafati abi bakrin abubakar xilkiisii khulaasadeeda iyo wasiiratihi qaabnoleedkiisi waa gabagaboobay marka siiradiisi abu abubakar huwa asagoo cabdulaahi bnu abi quxaafata weeye wulida waa la dhalay bacda anabiy nebiga gadaashi bisanatayn iyo laba sano bacda nebi maxaa laga wadaa nebiga markuu dhashay ka bacdi iyo wa ashhurin dhowr bilood wamtaaza wuxuu caan ku ahaayo ku soocmay bisuhuulati sahlanaan wa xusni lmucaasharati dhaqan wanaag wa ludfi lmujaalasati fadhi dabacsanaan washtaqala wuxuu ku mashquulay bitijaarati ganacsi iyo wasax wasaxiba nebiya nebigu la saaxiibay qabla albicthati intaan nebiga lasoo dirin walamaa goortii bucitha nebiga lasoo saaray sala allahu calayhi wasalama kaana abuubakar wuxuu ahaa abu abuubakrin bakr wuxuu ahaa awalan awala man ruux ugu horeeyey oo aamana nebiga rumeeyey aamana rumeeyey bihi nebiga oo min arijaali ragga ka mid ah wa dacaa wuxuu u yeeray abuubakar asdiqaa'ahu saaxiibadii ilal islaami islaamku ugu yeeray wa kaana wuxuu ahaa yashtarii mid iibsada alcabiida addoommada ah almu'miniina ee mu'miniinta ah wayactiquhum wuu xorayn jiray fii sabiiliillaahi ilaahay dartii walamaa goortii jaahaajara uu hijrooday rasuulullaahi rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalama raafaqahu wuu la saaxiibay wa saxibahu wuu la saaxiibay fii khasawaatihi duulimaadyadiisii wa daafaca wuu difaacay canhu nebiga xaggiisa sala allahu calayhi wasalama waxaja wuu xajisiiyey bilmuslimiina muslimiinta fi sanati taasicati sanadkii sagaalaad wasallaa wuu tujiyey bihim ayaga lamaa goortii marida uu xanuunsaday rasuululaahi rasuulka ale sala allahu caleyhi wasalam walamaa goortii twufiya la oofsaday rasuulullaahi rasuulka ale sala allahu caleyhi wasalama jazica way ergagaxeen annaasu dadku lifiraaqihi rasuulka ka dhexbixidiisa uu ka dhexbaxay oo uu dhimanayo dhintay fa kaana abuu bakrin abuu bakar baa wuxuu ahaa radiallaahu canhu ajladahu midka ugu xoog badan fatakhaduuhu waxay ka yeesheen hu abuubakrin qudwatan ku dayasho fi sabri xagga adkaysiga iyo wathabaati xagga sugnaanshaha wajtamaca way kulmeen al ansaaru ansaar bacda wafaatihi nabiga geeridiisa ka gadaal sala allahu calayhi wasalama fii saqiifati bani saacidata bani saacida teendhadoodii soo ma garanaysaan in la idiin diray saam soo hesheen bismidaan raadinba waayah waa inoo beri limubaayacati sacd bni abi cubaadata sacd ibn cubaada la ballamid ay la ballameen oo heshiisba la galeen fa asraca way degdegeen almuhaajiruuna muhaajiriintii ila saqiifati teendhadii xaggeeda yataqadamu xaaluu horkacayo hum muhaajiriin abubakrin abubakar iyo wa cumaru cumar iyo wa abuu cubaydata abuu cubayda wa bacda jidaalin dood gadaashi bayna almuhaajiriina muhaajiriinta dhexdooda martay iyo wal ansaari ansaar takalama wuu hadlay abubakrin abubakar fabayana wuxuu caddeeyey fadla qurayshin quraysh fadligooda wa qaala wuxuuna ku yidhi lil ansaari ansaar radiitu waxaan idinkaga raali noqday lakum idinka axada haadayni labadan mid ka mida alrajulayni ee nin yacni cumar ibn alkhaaab cumarkii ina khadaabaha ayuu u jeedaa iyo wa abaa cubaydata abaa cubayda fabaayaca waxaa la baayactamay hu abubakar cumaru cumar watabica way ku raaceen hu cumar alxaadiruuna kuwii joogayna uma dakhala wuu galay almasjida masaajidka fabaayacahu waxaa la baayactamay annaasu dadkii wa walu camalin shaqatii ugu horreeyey oo badaa uu bilaabay bihi asaga abuubakrin abuubakar tasiiru jeyshi usaamata usaame ciidankiisiiou diray weeye socodsiiyey alladii ciidankaasoo jahaza uu diyaariyey hu ciidanka annabiyu nabigu sala allahu calayi wasalam qabla wafaatihi geeridiisa ka hor liqaswi adraafi shaam shaam dhinacyadeeda si loogu duulo fashayaca wuu sogoontiyey hu ciidankii binafsihi naftiisa ayuu ku sogoontiyey abuubakar oo asaga soconayay fasaara wuu socday aljeyshu ciidankii ilaa ubna meesha ubna la yidhaahdo wa rajaca wuu soo noqday haddana ciidankii daafiran isagoo guuleystay wartada waxaa diinta ka baxay mucdamulqabaa'ili qoysaska badankooda bacda wafaati nebiyi nabiga geeridiisa ka gadaal sala allahu caleyhi wasalama walam yabqa ma harin ilaa ahlu makata ree maka iyo walmadiinati ree madiina iyo wa qaliilun in yar oo min kayrihim ayaga aan ahayn fajahaza abuu bakrin abuubakar baa wuxuu diyaariyey aljuyuusha ciidamadii faqaatala wuu la dagaalamay hum murtadiintii wantasarat way guulaysatay ciidamadaasi calayhim murtadiintii bay ka guulaysteen dushooda wa fi sanati thaaniyata casharata sanadkii labi-iyo tobnaad jahaza wuu diyaariyey abubakrin abubakar jeysh abubakrin abuubakar jeyshayni laba ciidan lifatxi lciraaqi ciraaq furashadeeda axaduhumaa labadaa jeysh midkood biqiyaadati khaalid ibn lwaliid khaalid ibn waliid hogaankiisa ayuu ku sugnaa wa amarahu wuxuu abuubakar faray khaalid wa amara abuubakar wuxuu faray hu khaalid bifatxi ljanuubi ciraaq dhanka koonfur inuu kasoo galo ka furto wathaanii ciidanka labaadna biqiyaadati ciyaad ibni qunmin ciyaad ibnu quni baa hogaaminayay wa amara abuubakar wuxuu faray hu ciyaab bifatxi shamaali dhanka waqooyiga furashadiisa fa saara khaalidun khaalid baa socday wa qaabala wuxuuna ka hortegay jeysha alfurusi furus ciidankeedii wa qatala wuu laayay wuu dilay hurmusa hurmus qaa-idahum hogaamiyahooda ahaa wadalla wuxuu ahaaday sanatan hal sano iyo wa shahrayni laba bilood iftataxa uu furtay fiihaa sanadkaa iyo labada bilood dhexdooda kahiiran in badan oo min buldaani lfurusi reer dhulkeeda ka mid a ahamuhaa magaalada ugu muhiimsanee dhulkaa u furtay waxay alxiiratu xiira uma saara wuu socday bijeyshi ciidankiisa ilaa shamaali lciraaqi ciraaq waqooyigeeda fa saacada wuxuu taageero garab u noqday ciyaad ibnu qunmin ciyaad ibna qunmin cala alfatxi inuu asaguna meeshii loo diray uu furto ayuu ugu kaalmeeye wa fi sanati thaalitata cashara sanadkii saddex iyo tobnaad ah, haddu saxayso ma jeedin wa fii sanati thaalitata cashara sanadkii saddex iyo tobnaad oo min alhijrati hijrada ka tirsan jahaza wuxuu diyaariyey abuubakrin abuubakar arbacata juyuushin afar ciidan lifatxi shaami shaam furashadeeda marka waa sanadkii saddex tobnaad wey markuu dhimanayay labiyo tobnaadna u dhammaaday fa jamaca wuxuu kulmiyey hiriqlu hiriqlana meliku ruumi ruum boqorkeedii ahaa aljuyuusha ciidamadii lisaddihaa kuwa muslimiintu ay soo wadaan suu uga hortago faijtamaca way isugu yimaadeen almuslimuuna muslimiintii filyarmuuki yarmuuq wa dalabuu waxay ka codsadeen min abi bakrin abubakar almadada gurmad fa arsala wuu u cidiray ilayhim xaggooda khaalid bna waliid khaalidkiina waliid ahaa falamaa wasala markuu gaaray ilalyarmuuki yarmuuq wa macahu la jirankiisana ay yihiin casharatu aalaafin toban kun araada waxay dooneen almuslimuuna muslimiintu qitaala aruumi ruum la dagaalankeeda mutafariqiina xalayhi kuwa kala tagsan fa nasaxa wuxuu ugu naseexeeyey khaalid hum ayaga wuu naseexeeyey wabayana wuu u caddeeyey lahum ayaga anna nasra guusha yatawaqafu inuu ku dul joogo cala litixaadi midnimada fa sallamuu waxay u dhiibeen hu khaalid qiyaadat aljeyshi ciidanka hogaankiisa fahajama wuu weeraray cala ruumi ruum xataa hazamahum ilaa uu jabiyey wa qatala wuu dilay minhum xaggooda al uluufa kumanaan waqutila waa la dilay min almuslimiina muslimiinta xaggooda halaathatu aalaafin saddex kun oo minhum ayaga ka mid ah saddex kun minhum waxaa ka mid ahaa cikrimatu bni abi jahlin wa fii ahnaa'i alqitaali dagaalku intuu socday dhexdii warada waxaa yimid oo soo arooray kitaabun kitaab min almadiinati xagga madiino biwafaati abi bakrin abuu geeridiisu ka waramaya iyo wa khilaafati cumara cumar xilka in loo dhiibay iyo wa casli khaalidin khaalid xilka in laga qaaday iyo wa tawliyati abi cubaydata abi cubaydada xilka loo magacaabay fa katamaa way qariyeen alkhabara warkii xataa tama ilaa u an annasru guushi walamaa marida markuu xanuunsaday abuubakrin abuubakar istashaara wuxuu la tashaday asaxaabata saxaabada fi istikhlaafi cumara cumarka xilka usdhiibidiisa fa ashaaruu waxay kula taliyeen calayhi dushiisa bitawliyatihi cumar xilka inuu magacaabo fa kataba wuu qoray lahu asaga cahdan ballan bilkhilaafati khilaafada huma tuufiya waa la oofsaday sanata halaathata cashara sanadkii saddex iyo tobnaad oo min alhijrati hijrada ka mid wa dufina waa la aasay bijiwaari nebiyi nabiga dariskiisa sala allahu caleyhi wasalam wa muddatu khilaafatihi khilaafadiisa muddadeeduna sanataani laba sano iyo wa cashru layaalin toban hameen ayay ahay wa cumruhu cumrigiis iyo da-diisuna wuxuu ahaa halaaثun wa situuna sanatan lixdan iyo saddex sano wallaahu aclam sala allahu baarak calaa nabiyina mxamedi waalihi wasaxb